ummadda in lagu abuuro ruux ljihaad albaca ruuxa jihaad in la nooleeyo la dhamaan dhabo usuushaas waa usuushii ibnu tamiya ka dulahay saddexdaa asaas in la sameeyo jamaaca isku xidhan fulisa waxay fulin karto khamrada fasaqada mujrimiinta gaalada la dagaalanta xaggana aada suuraysato xukunkii islaamka wanaagiisi iyo masaalixdiisii iyo qiimihiisi iyo maxaasintiisii ummaddana aada ku abuurta inay isnooleyso iyo halganto cadowa iska dhiciso intaa haddaad ku abuuri waxba socon mahaya waxaaso dhan maanta waa jira meel kasta shacabka islaamkaa xukuuma islaamiya rabnaa bay leeyihin dowlad islaama kitaabkii sunnadaan doonaynaa waxaa kaloo taagan imaaraad yaryar oo meeshay qabtaanba wax maamula ciraaq hadda aminka wa dowlaa ka jirta ciraaq aminkan gobollo iyo degmooyin iyo wadaaduhu maamulaan oo xuduudda laga ofiyaa ka jirta laakiin iclaamka gaala lagama sheega la soco wala jazia lagama sheego xaqiiqo laakiin waaqaca wey gobollo iyo degmooyin ay wadaaduu gacanta ku hayaan oo xugum sharci uu ka fulaa jirta oo xuduud o dhan laga oofiyo ciraaq muxuu ahaay afghanistan warkeed ba jooji soomaaliya warkeed ba jooji shacabkii waxaa lagu abuuray xub ljihaad wa ruux ljihaad wiil yar yar oo qoriga aan qaadi karin oo la liicahay waad arkaysa oo socda oo adduunka nin baa wuxuu isku dayay inuu galo afghanistan waa laga soo celiyo ciraaq buu soo aaday waa loo diidi falastiin buu isku dayay waa loo diidi soomaaliya laga yaba inu soo aado ilahay u sakiro meel kasta inta wuxuu u wareegi inuu helo meel uu xor ku yahay waxbad ka rido ilahay darti nolol kasta soo heli kara xisaabahaani hadda ka hor ma jirin wacdi culum waxsi daba yaala yaa jirtay masaajidda lagu ekaadaa jiray reerkaa tufitaxay lagu dhaqi jiray waa garanaysaa haweenkaa loo muxaadarayn jiray dad hubicu masaakiinan ahayn laakiin hadda waxaa wadaadkii in wax qabsan kara inuu yahay ayb wadaadaha naga qabtaa ay hada maraysa haddaan culumay muxuu ahaay wadi wax la cuno iyo wacdi mooye ciidan kaaday mxu ceeb anaa falay haywaan hadda kor kuu sheegay hmm. cad la cunay cashir mooyeen haddaan ciidan kaadale ceeb anaa falay buuri cad cashir la akriyo cad la cuno war la gartay way laakin col la iska iyo geel la shubo iyo rag lala xisaabtamay iyo xisaabaha la weydiin maayo ninkii ku weydiyaaba khaldan buuri hmm. Mm-hmm. haddaan culumay cadla cunaya cashar mooy ciidanka hadda ceebana fale bay ahayd tixdu intaas ahayd hadda laakin waxa wey hala qabto masaajida ha lagu celiyo bay taaganta masaajid ku noqon mayno inaan salaad u tagna mooye inaan salaad u tagna mooye <laughs> ku noqon mayno xisaabta kasoo wareejiya warku waa arintaas wey sheekh wuxu uhi wlamaanatu tarjicu ilaa khashyat illaahi subxaanahu wa tacaala amaanada daacadnimada khayaana la-aanta waxay u laaban ilaa khashyat اllahi tacala ninka muslimka a in la duray ama la weeraray ama mujaahidiinta wax laga sheegay keliya waa inuusan ooga tegin insaafka iyo cadaaladda iyo alla ka cabsidiisa wa tark khashyat الnaasi in laga tago dadka aad ka cabsato amaana waxay u laabataa inaad ilaahay ka cabsato aaniyan dadkan aan inaba ka cabsanin waa bini aadam masaakiin waxma tari karaan ilahay isku xidh wa anlaa yushtara inaan lagu iibsanin biaayaatihi ilahay aayaadkiisa tamanan qaliin lacag inaan la dhaabsanin inaan aayadda qur-aanka iyo xadiidka iyo xukumka sharciga ah aan kursi la dhaafsanin iyo magac nin baa xuu yaro sandaleera ah diintii dhaafsanhaya ayb wa haadihi alkhisaal halaa saddexdan arrimood ilaahay laga cabsado dadkoon laga cabsanin diintoon la iibsanin saddex qodob weeye allatii midii wey akhadaha allahu ilahay uu ku qabtay calaa kuli xakamin cala annaas aw calaa kuli xukmin cala annaas xaakim kasta iyo garsooro kasta iyo qaadi kasta ummadda xukumayaay shuruuddaas ilahay ka raba khashyat اllahi subxaanaه wa tacala fi siri walcalaaniya cadamu khashyati الnaas iyo muxuu cadamu ishtiraa'i aayaat illahi hamanan qaliila ina shilinka gunno iyo laaluushi rishwo iyo inabaa isku daya fii qowlihi tacala ilaahay ku qabtay falaa takhshaw الnaasa wakshawni dadka ha ka cabsina aniga iga cabsada walaa tashtaruu biaayaatihi hamanan qaliila aayadahayga diintaydana ha ka been sheegina yaan la leexinin yaan la iibsanin waman lam yaxkum xukumkiina waa ka waman lam yaxkum bima anzla allahu fa hum lkaafiruun alshtiraa biaayaat illahi hamanan qaliila wa cadam اlxukm biaayaat illahi wy marka waa iskeenahayaan faulaaika hum lkaafiruun walihaada qaala qaala nbi sal slm alqudaatu alaaatun dadka garta ridaaya waa saddex ee wax xukuma qaadiyaani fi nnaar wa qaadin fi ljanna laba naar bay galaan haddaan ilaahay caafinaysan toobad keenin midna jannuu galaa ninka koobaadi farajulun carafa alxaqa waa nin xaqa gartay wa bikhilaafihi xaqii gartay khilaafkii xukumay xaqii garanhaya waa exday la jifiyana banaan marre hebel baa ku qallooci ka eexo fahwa fi naari ninkaas naar buu ku jira maxaa yeele waa mucaanid kas buu xaqa oga lexda waana garanhaya ninka labada ahlu naarka waxaa weeye wa rajulun qadaa linnaasi calaa jahli qaadi wey waxba ma garanhayo masalada uu xukumay ma garanayo ayib ninkan marka faqada annaasa bijahli asna fahwa fi nnaar oo jaahilkuso macduur mayn maya maxaa kuu geeyaan leenahay waxaa kuu geeya muxuu yahay inaad qadiyadan xukunto shardi maaha inaad diintao dhan taqaano shardi maaha inaad mujtahid tahay ayib ilaan beriyahan dambe ma ogtahay laga soo tegay ijtihaadba waa soo dhamaaday rag yar bay ku hadhay ayib waxaa shardiga ah, laakiin masaladan aad xukumaysa inaad garanayso qadiyadaani diintana aqoon kugu filan inta tabarta ad u leedahay haddii adigu aad kugu adkaato culamada kaalmayso baaritaan samee asila weydii ayib qaadi daruura beryahan iska shaqeeye idan laakiin iska ilaala masalada ka firsa ad xukumayso ta'jiili wakti samee wareeji yani u aragti badso wax deg dega ma jiro fahwa fi الnaar lأnnahu qada calى jahlin xataa hadduu asiibo xaqa waa ninka ahlu naar wey sida raajixa jaahil weeye faxakama faasaaba alxaqa waxaan lena ahlunaar wey liannu wuxuu walaa taqfu maa laysa laka bihi cilmun ina asamca walbasra walfu'aada kula ulaaika kaana canhu mas-uula maxaa yeelay ninku inuu wixii ku dhaqaaqa asagoon cilmi u lahayn la ictibaarin maayo natiijada dambe ma xaqii uu ka habsaday mise uu garab maray la eegi maayo waxaynu eegeynaa fi lbidaaya ma ahayd nin u qalmo xukunkan garanhaya mise maya masalada ma garanaysa markaa dardartay mise maadan garanayn ma garanayn laakiin xaqii aan ku habsaday habsigaadan ba eegi mayno aad waxaa u fafaashay qaacidadan ka hadlay ninka jaahilka ah, ama mujtahidka jaahilka gafay ama asiiday xaqa inaan ictibaar lahayn alimaam shaafici fi kitaabi arisaala baxdi dheer baa ku jira alimaam axmed shaakirna asaguna wuxuu ku dhistay fiqi dhan buu ka saaray baarlamaan baa meel inoo fadhiistay sharci bay dejiyeen sharcigay dejiyeen juhalay ahay diinta maysan aqoonin boqol kiiba sideetan wuxuu waafaqa sharciga islaamka ha lagu kaajaan leenahay baail weeye baail wey liannahum qadow he bijahlin wa calaa jahlin dastuurka hala fiiriyo boqolkiiba intaas sheeko raqiis sheeke berley wey sheeke berley wadaadaha iyagii akhwaan muslimiin waxay fahmin bay fahmi waayeen mustafa mashhuur iyo rag wahaabiya waxay fahmi weyday mashruucay akhwaan muslimiin fahmeen qayba ka mid a masr toddobaatan iyo sagaalka taqriiban iyo todobaatankiiba yaa mar waxaa loo sameeyey dastuur wadaadaha qaybo kamid a ah la yidhi marka xubnaha tihiin acdaabaa tihiin soo gala akhwaanka ragdooda kamid a ah soo galay waxaa la dastuurkaan u bandhigna hala niqaashay lajna sharciya hay-a ah, loo saaro waa la fiiriyey mid ayaga kamid wuxuu yihi hawshaani halkay qawaacida waafaqsan tahay usuul kuliya waafaqsan tahay maqaad sharci waafaqsan tahay xaggan ayadda ka hor iman mayso wain lam tusarix mustafa mashuurb intuu istaagay u waxaa o dhan baatil wey shee xasan hudayb aan rabaa shee xasan hudayb baa intuu qabtay meel saaray qacidada imaam shaafici u ictimaaday iyo meelo badan eegi mayna buu ihi inaad dejiseen shuruuciyo qawaaniin waafaqsan qaybo kamid ah sharciga islaamka laakiin waxaanu eegaynaa ninka dejiyey ee hawshaan ku ijtihaaday muahil ma u ahaa muahal ma u ahaa ma u cunamay kafaa kafaa cilmiya ma jirtay hal wanaag kafaa khalfiya cilmiya ma lahayd ma u qalantay baa la isweydiinaya eegi mayno xukunkaada dambe hal asabta ama akhtata runtii mujrimiin weligood aan tukanin oo kafaara murtaduun qaybo ka mid ah iyo malaaxido iyo niman diintaba nacab iyo kuwo mashruuca islaamka ka soo horjeeda iyo juhalo muxuu ahay kaadida sa iskaga dhaqan aqoonin oon safina xataa safinatu najaaga aqoonin ayib salaadka iska badaaye aan garanayn baa intay inoo fadhiisteen bay khamura waxbay meel ku qoreen wadaadahana inay uluqluqaan bay isku dayhayaan musiibo wey sheekh musiibo wey warajulu qadaa linaasi calaa jahlin fahwa fi naar ninka labaad saddexaad ee ahlu jannaha warajulun calima alxaqa xaqa u gartay isagu xaqu ogaaday wa qadaa bihi fahwa fi ljanna rawaahu ahlu sunan baa soo saaray abu daawuud tirmidi nasaa iyo ibnu maaja iyo xaakimna waa xadiis saxiixa ah wey falqaadi qaadigu waa ismun likulli man xakama bayna faa'iidadan meel kale ka heli maysid intan yarta sheekhu u qabtay faaida muhim jiddan wey falqaadi waa ismun likulli man xakama bayna qaadigu waa nin kastoo kale xukumo laba ruux labadada xaasoo isqabto dagaalama hadalka xukunta qaadi baa tahay la soco laba wiiloo ardadaada fooda isgeliya qaadi baad ka tahay ayib sawaaun sumiya lagu magac ooyaa khaliifatan aw sulطaanan aw naa'iban aw waaliyan aw kaana mansuuban ama haloo qotimiyo haloo magacaabo liyaqdiya bisharci sharciga inuu ku maamulo aw naa'iban lahu ama ninkaa qaadiga naa'iba u noqdo xataa man yaxkum bayna sibyaan xataa dadka kale xukumaya carruurta fi lkhuduudi farta markay isku qabta anaa kaa far quruxsan ana afarta ka aqaan bay isku qabteen idaa takhaayaru markay tartamaan ama baratamaan asna waa qaadi waxaa tiri farta ad waxaad ku qorteen nasak baad qortay ninkana ruquc qoray isku far soo horta soo qora ruqa soo wada qora way soo wada qoreen waad isku fiirisay ninkanaa saxanka dad u leexso tira kan waa ninka saaxiibka ku adeegi jiray biyaha keeni jiray kanaa fiican khaa'in baa tahay qadayta biljahli wa bilxaqdara xukuntay qaali jow baa tahay sheekh hakada dakara asxaabu rasuli lah sal slam xataa ninka farta kala saxay inuu qaado yahay ninka macalinka imtixaanka qaaday waraqii baa loo keenay nina wuxuu u akriyey imtixaanka si fiican buu u akriyey intan uu ka khalday tan boqol kiiba wuxuu siiyey sideetan marka dambe u daalay uu iska dareeriyey boqol buu u qoray waa waa maxay qaadi jawr wey waa qaadi jawr saad marka hore indhaha u taagaysad haddana u taag shaha u cab u naso isku sug wax u sax haddii kale daalin baa tahay jaa-ir ah haakada dakara asxaabu rasuuli lahi wahwa ظaahiru min xayثu daliil waa daahirba waa qawi fasl hada bilahi towfiiq بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد قال الإمام رحمه الله تعالى فصل اجتماع القوة والأمانة في الناس قليل ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول اللهم أشكو إليك جلد الفاجر وعجز الثقة waxaynu kusoo jiray qismigii <clears throat> walaayaadka ama wilaayaadka oo loo shardinayay alamaana walquwa tiibuu sheekhu ka soo hadlay fasal marka gunaanad ah oo masalada ku saabsan ayuu sheekhu gelayaa fasalkaasoo ku saabsan cashirkii holay da cashirkii shalay daba joogo ee xil walba ninkii mutaal loo dhiibahaya kii muta haddii la waayo cajzi iyo cudurdaar iyo xaajo iyo daruuro timid ninkii markaa meesha jooga ee hawsha uun qaban kara hadduu doon haba laga fiicnaado filcaalam marka la eegay baa loo dhiibahayaa hadduu marka dadka meeshaa jooga ninka u ron yahay wey sheekhu marka wuxuu uhi ijtimaacu lquwati awood ama karti kulankeed iyo walamaanati qaliilun fi nnaas kartiy karti iyo amaano in ruuxa ay ku kulmaan waa yarta waa runtii sheekhu in ruuxuu ruux awoodle oo kartile oo facaal oo nashiida u noqdo hawl kastana qaban kara xaggana aaminoo waxba aan khaa'imaynin dadka intaa inay ku kulanto waa naadir wey qaliilun waa yar tahay walihaada saa darteed buu kaana cumar khataab wuxuu ahaa radia allahu tacaala canhu kyaquulu ki yidhaahda allaahuma allahw ashku ilayka waxaan kuu sheegan oon ka dacwoonhayaa jalada alfaajiri midka faasiqa awooddiisa iyo kartidiisa iyo wacaja hiqati kii amiinka ahaa ee daacadda ahaa tabardaradiisa waa amiin waa cadli waa daacad laakiin tabar buusan haynin karti ma leh hawsha ma qaban karo allow sahlow laakiin wixii loo dhiibo waad ogu imanaysa gacanta hadaad afka gelaysa ku qaniini mahayo laakiin hawshii ma qaban karo awooda <laughs> dagdara jirta adarkan cumar waa laga soo guriya kutubta macaan bu ku yahay laakiin isagoo musnid oo saxiixa ma helin marka waxaa weeye cumar waa ka calacali jiray waagii dambe inaga mar tilmaanay niman laga fiican yahay xagga dhaqanka diineed laakiin hawsha loo dhiiba loo dhiiba qabanaya oo ka adag ayuu shaqaalaysin jiray waay waayihii dambe markaasaa lagu canaantay wuxuu ku jawaabi jiray ninka faajirka ama faasiqan shaqada u dhiibi kadibna qaadadkan ka istaagay bu odhan jiray waan dabagelhayaa mutaabaco sirdoon iyo xuuraan far ma dhaqaajin karo kiisaa u leexda bokorada taqaan marka hawshaas wax ku wada ay faraha iga qaada odhan jir almuhim waxaa weeye taasi waa arrin aada iyo aad u dhib badan weeye faalwaajibu fii kulli wilaayatin maamul kasta ama xil kasta waxaa waajibka waxaa weeye in loo dhiibo alaslax ayb alaslax ya tawliyat laslaxi wey faalwaajibu fii kulli wilaaya tawliyat laslaxi bixasabiha mansibka iyo darajada iyo xilkaasi kolba ninka u suubada ee ugu roon baynu u dhiibaynaa fa cuyina rajulaani midkood haddii laba nin la magacaabo shaqadii loo dhiibo axaduhuma acdamu amaanatan waalaakharu acdamu quwatan midkood wuu ammaano badan yahay waa nin daacado amiin ah midna xoogow waxaa weeyaan waa nin khiyaanada sameeyo wax kala dusiya laakiin waa qawi shaqadu qaban sida dameerkiiba u shaqaynhaya qudima anfacuhumaa litilka alwilaaya labadaa nin ee meesha ta midna waa amiin laakiin dacfiba ku jira fii quwatihi kartidiisi nina waxa waa nin karti badan laakiin dacfi iyo waxaa ku jira liidnaan fii amaanatihi wa nasaahatihi wuxuu ihi sheekhu marka qudim waxaa la hormariya anfacuhumaa midka u wanaagsan u dheef badan litilka alwilaayati xilka asaga ah baynu u dheebaynaa iyo wa aqaluhumaa ka u yar darara xagga dhibka fiiha fi lwilaaya fa yuqadamu marka tafsiilka waa kana tafsiilka waa kan maxaa yeelay wilaayaadka caamka oo dhanba waa inaga shalay tilmaana shardigoodu waa maxay alcadaalatu walamaana haddii la waayo wilaayaadka diiniga ama caama ha noqoto ama wilaaya khaasa ha noqoto ama mid caama ha noqote waxaanu rabnaa in loo dhiibo nin aamina oo caadila oo facaal facaaloo qawi ah haddii la waayo shuruuddii sharcigu dhisay ee dejiyey nin ay boqolkiiba boqol ku buuxdo ay ku dhamaystiran tahay dadka meesha jooga kuwa ugu ron baynu u dhiibanaynaa ee iska buka qaacidada iyada aada waxaa u sharxay alimaam alqaraafi fii kitaabihi alfuruuq mujaladka saddexaad boqol iyo laba sabxada ah waxaa kaloo sharxay wuxuu ku sharxay oo kale kitabkiisa adakhiira loo yaqaana fii furuuci almaalikiya mujaladka tobnaad sabxada afartan iyo labaad buu kaloo ku sharxaa waxaa kaloo sharxay alimaam alciz ibn cabdisalaam kitaabkiisa qawaacid alaxkaam fii masaalix alaam mujaladka koobaad lixdan iyo shan alimaam ibnu taymiasna waa ka hadlay fii majmuuc alfataawa mujaladka labaatan iyo sideedaad safxada laba boqol konton iyo afar ayib sheekhu marka wuxuu yihi haddii marka eh, aynu marayno xil milatary iyo caskar iyo junuud iyo hawl amini la marahayo fa yuqadamu fi imaarati alxuruub dagaalaha xilkooda iyo mas uuliyadooda waxaa la hormarin alrajulu alqawiyu shujaac ninka xooga badan ee kartida le xaggana geesiga ah wa in kaana fiihi fujuurun xoogu faasiqnima ah ku jirto iltizaamkiisa diinigaa iska yar lita xooguu sigaarku caba ayib laakiin waa nin geesi ah oo bala ka dhacday oo dagaal yaqaana ah, oon inaba daalin wey waagi dhaweyda hadda xamaaradu waddanka joogtay niman waxaa jir loo yaqaanaa mujaahidiinta qayila mujaahidiinta qayila warkaa miyaad hayseen ayb idan niman dagaalka ku fiican bay ahaayeen qablayaashooda niman ka soo jeeda iyo qabaa-ilkii laakiin mashruucdeeda nala qaatay mashruucii islaamiga ahaa kadibna habeenkii barjeeyo baran ku dhufta dagaalka markay galaana wax reebay ahaayeen marka mujaahidiinta qayila loo yaqaan <laughs> marka waxay nooga jeednaa ninku mar hadduu yahay qawi shujaac ah dagaal yaqaan ah laakin fiihi bacd lfujuur xilka waa u dhibaynaa waxaynu isku dayeynaa marka meesha ee uu ka dhiman yahay intaa yare eentee ku taalla in laga awdo o lagala dagaalamo oo laga waaniyo oo laga hagaajiyo ma aha weligaa sidaa iska ah inaan dhahayn xilka waan u dhiibin laakiin waynu daba taagnan kolba cadal u dhiib waani daba taagnow eh, wax u sheeg ilaa wixii marka la dhamaystiro asagaa la hormarin giyaa laga hormarin cala arajuli daciif alcaajiz ninka daciifka ah ee taagta daran wain kaana amiinan nin daacadaba ha noqdo nin cadaaladaba ha noqdo wixii loo dhiiba aan isgaramarinaynin oon waxba aan kaa xadaynin oon aan dhunsanaynin oon qalanshumantaynaynin ha noqdo oon hadalka been ka sheegaynin laakiin waa daciif inaan karti badan lahayn weeye waa nin jilicsan kamaa su-ila alimaamu axmed raximah llahu tacaala imaam axmed waxaa la weydiiyey can rajulayni laba nin baa la weydiiyey hadalkan wuxuu ku yaalaa fii masaa'il ibni hani annaysaburi hadal ku yaallaa riwaayadan qiimaha badan yakuunaani amiirayni fi lgazwi laba nin oo amiira la weydiiyey laba nin oo amiira la weydiiyey bimacnaa mid kasta u qalma amiir buu u qalmaa wa qawiyun faajirun walaakharu daciifun saalix midkood waa nin qawi ah laakiin xoogu fisqi baa ku jira garhkuu xiraa matalan sarwaalkii iyo qamiiskiibuu dheeraystaa oo geeyaa cirbaha geeyaa ayib u kaasaa sigaar buu cabaa matalan wuu qayilaa xoguu beenaa lagu hayaa oo beentuu yaqaanaa xantu xantaa ku badan oo la ogyahay ay ku caddaatay wax noocaasa wey haniimadu xoogow kala siibaa fujuur baa ku jira laakiin cadowga waa kaa tirinhaya cadowga maalinka la joogo meel buu saarahaya meeshiisa lagaga soo dhici maayo walaakharu daciifun saalix maca ayhumaa yuqsa baa layidhi yaa lala duulay labadaa nin la raaci nin walba waa amiir waa abaanduule waa sargaal waa kornay ciidanka hogaamiye ayb faqaala axmed wuxuu yihi ama alfaajiru lqawiy ninka faajirkae qawga faquwatuhu lilmuslimiin awoodiisa iyo gaalada uu jabiy iyo wuxuu budaago muslimiintaa iskale wa fujuuruu calaa nafsihi fisqigiisuna isaga u tallaabo sigaarku la dhumanhaya iyo dadku xamanhaya iyo xoogow qaniimadu kala siibahaya iyo hawlaha asaga aakhira u tallaabo iyo adduunkaba laakiin gaalada u kala gaabshay iyo cadowgu kaa riixay shiya riix weeye ninkan waa loo baahan yahay fa calaa nafsi marka kaasaa lala duuli bay axmed wa ama saalixu daciif fa salaaxuhu linafsihi wa dacfu cala lmuslimiin bu fiqiga u fiirsa hore sheekh ayib ninka saalixa ee diinta yaqaana ee khaa'inka aan ahayn ee qiimaha badan laakiin hawlahan dagaalka aan ku fiicnayn aduu reer ku jabin buuri ninkaa asaga salaaxiisii cibaadadiisii fartuu taagay habeenka ooyinta oyay isaga u taallaabu salaatuleilkiisi hawlihiisa asaga anfici akhiri adduunba laakiin ummaddii iyo qarankii iyo masiirka ummadda ninkan wuu jabin hayaabu ayib dacafuhu dhibkiisu cala lmuslimiin yuqzaa waxaa lala duuliba axmed maca alqawiyi alfaajir ninka qawige faajirka la raacaya ninka aniga aan nusqadaan hay taxqiijina wxuu leeya ma helin hadalka naskan axmed nasku wuxuu ku qoran yahay wuxuu ku qoran yahay kitaabka loo yaqaano masaa'il ibn hani inay saabuurba ku yaallaa ayib marka nas axmed ka sugan wey ibnu taymiya mara badan uu soo celiyo riwaayada laftirkeedu macnaheedu laftirkeed muqnigu ku jira muqnina waa ku jira oo waad ka helaysa muhiimadda waxaa weeye asal ahaan waxaan leenahay waa in la hormariyo fi kuli wilaaya aw walaaya in la hormariyo alcadl اlamiin ba cala alfasiq ilkhain laga hormarin hada huwa alasl waxna waa usuul usuusha marka marar baa laga baxaa waqad yufaariqu الrajulu usuulahu fi bacdi اlaxyaan qaacido kastoo aqlabiye ah istinaaad bay leedahay suwar ka baxay leedahay asal waxaa weeye fi kuli shaqo kasta iyo xil kasta iyo hawl kasta waxaynu hormarinaynaa ninka caadilka ama cadliga ee amiinka ah al faasiq alfaajir alkhaa in laga hormarinayo laakiin hadday suuro geli weydo oo nin caadil ah oo amiina oo qawi oo karti la-aan weyno oo nahello mid xogo waan khaa-ina ama fisqi ku jiro xogo iltizaamkiisa diinigu usan fiicnayn aynu hello laakiin kartila wax qaban kara oo buuxin kara isagaynu u dhiibayna alimam ibnu taymiya wuxu ley raxmat tacala caleyh faida tacadara iqaamat اlwaajibaati min alcilmi wاljihaadi wagayri dalika إlا bman fiihi bidcaة madaratuha duna madarati tarki dalika اwaajib tarki اlwaajib kana taxsilu maslaxaة waajibaة maca mafsadaة marjuuxaةi macahu khayra min اlcaks waa runtii haddii marka cilmigii ummadda in la baraa la doonayo cilmi saafiya oo sunni ah oo salafi ah ummadda inaan baraan rabnaa maba haynaba wadaad noocaas oo aqoontaa leh mid meesha waxaa jooga xoogow ashcari ah laakiin funuuntii akrin karta tafsiirkii iyo axaadiistii iyo fiqigii xogow wax u baxsan yahay oo adda umadda waxbari kara kii tukadhoogaan ku wadaynaa waxaan lena umadda waxbar baashana ka daabidco dadka wad hawshan yaree baaldhiiggaanu ka siibaynaa hawshana wad baa leeyahay midkan wahaabiga ee salafiga qiimaha badan laakiin aan safeeno dhaafsanayn ama usuulu salaata aan korba u dhaafin midka asaga ah, a waxaan leenahay adugu cibaadayso halgankana galban le laakin hawshaan ummadda ma beri karta culumaan rabnaa iyo talabo aqwiya oo soo baxo ummadda anfacaan barayno marka haddii la waayo nin caalim oo salafiya oo cilmigii um, loo bahna ummadda bare la waayo mid b mubtadica ah, laakiin bidcadiisu aysan dhib badnayn ummaddana aan aafeenaynin baynu u dhiibaynaa xilka asaga haddii la waayo fii masaa'il jihaad nin sheekha ah oo caalima ah oo xaggana dagaal yaqaan oo khabiir ah bilxuruub la waayo xerowga safiinu u baxay laakiin xisaabahan ku fiican baynu u dhiibaynaa sheekhu taasuu kuu sheegay faida tacadara iqaamat اlwaajibaat min alcilm wاljihaadi wagayri dalik oo kale ah qadihi iftihi wix o dhanba ilaa biman fiihi bidcatun madaratuha shardi wey annagu wax kororsi baan doonaynay wax aafayn baana doonayni ninkan bidcadiisu waa in ummaddu uusan ku aafaynayn oo khayrka laga helahayo uu ka badan yahay sharkiisu duuna madarati tarki اlwaajibi kana taxsiilu maslaxati waajibati maca mafsadati marjuuxati macahu khayra min alcagsi majmuc lfatawa mujlka labatan iyo sideedaad sabxada laba boqol toban iyo labo aad waxaa oga hadlay masaladan in ahlulbidaca iyo bacdulfasaqa xil loo dhiibo iyagoo la yska ilaalinayo muxuu ahay fasaadkooda si maslaxada weyn looga faa'idaystay qiimaha badan ee caamka ah asheekh bakr abu zayd raxmat ullahi tacaala calayhi kitaabkiisa loo yaqaana hajru lmubtadic dayib safxada afartan iyo lixaad ha loogu laabto majalka labatan iyo sideedaad waa majmuc alfatawa laba boqol toban iyo labo <clears throat> taqriiban meelahaas laga eego sheekhu wuxu uhi waqad qaala nabiy sal sl nabig wuxuu yihi ina allaha yuayidu hada diina ilahay wuxuu ku xoojiyaa diinkan islaamka ah birajuli lfaajiri ninka faajirka ah qisadu waxay ku timid garan xadidkii saxiixayn dagaal baa la galay markaasaa nin munaafiq ah baa dagaalka soo raacay dagaalkiibuu ka qayb galay wuxuu u dagaalamay si aan cid kale aysu udagaalamin ninkuu fooda geliy dhulku dhigaa raggii bubudaagay waa ibir buu ka dhigay way la yaabeen saxaaba ninkii waa dhaawacmay dhaawac culus baa gaadhay saxaaba waxay nabi maxamedow maanta nin baa wuxuu ahaa laa yatruku shaadatan walaa walaa fari mxuu ah walaa muxuu ahaa riwaayadii shaadatan walaa faadah inuu haran filahayaa fi saxi lbukhaari waayrihi nin waxaa jira maanta ninkii dhaqaaqaa madaxa gaabinhay kii carara waa la gaadhayaa kii soo weerara madaxu duulinhayaa nin aan la yaabno sidii libax u dagaalamaya maanta boodadiisa iyo dagaalku galaba yaa jira yidhahdeen marka ninkaas waa ahlu janno maanta haduu shiday waa ahlu janno nabiu ninkaas mi ahaa huwa fi naar ninka waa ahlu naar bu sal slam saxaabi nabi maxamed ninkaaba haduusan janno gelaynin yaa anaga naga midoo janno gelibu wuxuu hi hawshan waaba waaba daal iyo deegba waaba rafaadba ninkii maanta wacdaraha dhigay nabi maxamed tunta jannaba gelaynin fama mina yadkul jana wuxuu i jannada waa iska diyaar raggiina kale laakiin ninkaas janna geli mahay warka joojiye inuu marka dhintaa lamooda heshiiday waa la arki wayle ninka waa dhaawac way soo raadiyeen way raadiyeen ninka nool oy nafi ku jirto bay u tageen oo dhaawacun ku yal o lasoo qaado hay nabi maxamed o ninku waa nool yahay maanta aan kuu sheegnay haddaay tiri ahlunaar wey ee hawsha ka noqo ninkaa tay jahannabu jira ahlunaar wey waa noolyahay waaki hadda awshin laga noqday u baahan tahay nab wuxuu ihi waa ahlu naar fi naar ma xataa isagoo nool haa fi naar saxaabiga go-aan wuxuu gaa ninkan u dhabagalaba nabigu ninkan iska lalaadshay inuu xaalkiisa meel kusoo simo uu dabagalay wuu la socday ninka habeenkii shog markii nis dambe la gaadhay intuu xanuunsaday oo xanuunkii aad u kacay intuu qaatay seeftiisa ama warankiisa oo bartaan naasaha bartan wada saaray bu isku xambaareen kaasuu dhabarkiisa ka baxay warankii kaw isaga isdilay nabiga waxaa ninkaanu kuu sheegayna waa isdila waa naf baxay ashhadu anii rasuul llahi wa cabduhu bu nab sal slam waxaan mala ka ahay inaan ilahay rasuulkiisa addoonkiisa ahay isagoo nool baa idin sheegay ninku inu yahay saxaabi nabi maxamed ninka muxuu ahaa laakin ninka dagaalka shalay wuxuu dhegaad arki lahayd nin toban nin o annagu ka dagaal badnaa dalika ikhbaatu lmunaafiq baa la yidhi mataqaanide taasi waxaa la yihahdaa daacada iyo cibaadada munaafiqiinta wey ninku wuxuu sidii libaaxi u carsanahayay ee ninku arkaba u baduuqahayay hal lagu arkay ka ahayd munaafiq buuna ahaa hawshaa la socaalay meel ka fadhiso markaasuu nabg sal sl ina allaha laa yuayidu hada diina birajul faajir yani nin munaafiqa oo kaafir ah laakiin maxsuub cala lmuslimiin maxsuub min almuslimiin baa ilahay diinta ku xoojiyey axaadiitay xanaabiladu fii riwaayatin cindahum daciifa ah iyo axnaaftu u daliishadaan weeye gaalada mararka qaarkood in la kaalmaysan karo markii gaalkaa lagu jebinhayo laakiin xadiidku daliil noqon mahayo oo nabi sal ly slm wuxuu ka hadlay munaafiq min almuslimiin munaafiqu waa gaal waa muslim fii axkaami dunya waa maxay muslim axkaam alaakhirana waa gaal ninkan nin islaama oo anagu muslimiin muslimnooa oo dhiggiisu macsuumiya oo gabdhaha loo guuri oo laga guursan oo gawriciisa la cuni buu ahaa waxyigan haybiga ee hoose rabi rasuulku wa ku ogaaday annaga hawl noo taalla ma ah idan haddaad munaafiqiin og tahay muslimiinta ku xisaabsan la dagaalgal ha kula dagaalamin laakiin kafir aslo muxaaribo geesa waaweyn baan soo kaxaysan gaal aan ku jabin iyadoo masle baatila wey waa daciif ala inkastoo masle khilaafiya tahay waxba hadda kusii daahi mayno waxaa la wariyay xadidka fi saxiixayn ku jira xadidka fi saxiixayn waxaa la wariyay riwaayo kale xadidku uu biaqwaami ina allaha la yu-ayidu hada diina birajul faajir meesha ahayd biaqwaamin laa khalaaqa lahum qolyuu rabbi diinta ku xoojiyaa aan nasiib kulahayn aakharo laa khalaaqa lahum ay laa xada walaa nasiiba lahum fi laakira ayib waana lafdiga asagu waa lafdi kale ku yimid xadiidka anas ku yimid cinda tirmidi fi cil kibir walbazaar wاطabarani fi lawsط wالصagiir waana xadiid xasana weeye nasaa-ina fi kubra kuso sar ibn xabana waa soo saara asaguna xadis sugan wey nabig sal ly slam xadiidka cutba ibn cubayd asulami xadiid muhima jiddan wey alqatla fi ljihaad nabigu waa saddex buu ihi dadka ku dhamaaday jihaadka waa saddex qiibood muhim jiddan wa xadidka asaga aynu dul maro nabig wuxu uhi alqatla halaaatun dadka la dilay waddo ilaahay ama jid ilaahay lagu dilo fii ra'yi اlcayn aw fii daahir اxaal mumin kamil iman wey mu'minu jahada binafsihi wamaalihi fi sabiili اllahi xata ida laqiya alcadwa qatalahum xata yuqtal fadalika shahiid اlmumtaxan fi janat اllahi taxta carshih laa yafdulhu الnabiyuuna ila bifadli darajati الnubuwa nin mu'mina oo kaamil iimaana oon faasiq ahayn oon macsiyo waxaan lagu ogeyn oo mu'mino ayaa dagaal buu tegey jaahada binafsihi wa maalih falaqiya alcaduw faqaatala faqutil nabig uu ninka waxaa loo yaqaana ashahiid lmumtaxan waa nin shahiida oo qalbigiisa iimaan lagu duubay ulaaika aladiina imtaxana allahu quluubahum litaqwa ilaahay jannadiisu ninkaa gelaya taxta carshihi subxaanahu wa tacaala ambiyada ilahay uu soo diray ninkaa waxay dheer yihiin darajatu nubuwa faqad nebi maxamed laga bilaabo ilaa abina aadam ambiyadu waxay dher yihiin darajatu nubuwa warisaala faqad wax kalooy dheer yihiin lama arko ninka noocaasa mumin wuxuu ahaa saafia diintiisu wanaagsan tahay multazim ah jahada binafsihi wa maalihi fi sabili faqutil ka waa mid mumin hubicaa jira oo mxuu ahaayey naaqis liimaan oo isna mujaahid waa karaa wa rajulu fariqa calى nafsi min aلdunuubi wاlkhaطaaya fariqa ay khaafa wakhashiya waa faasiq xoogu macsiyu galay dembi buu ku dhacay markaasuu cabsaday calىa nafsihi min adunubi walkhadaaya ba uga cabsaday halkanku isgeeyey fajaahada binafsihi wa maalihi fii sabiili اllah xataa idaa laqiya alcaduwa qaatala xataa yuqtal fatilka waxaa weeyaan musamsimatun yani hadihi shaada musamsima ee waxaa waa tirto ama mxuu ah waa catir ama waa masaaxo u kaas dhastabin weeye ninku wuxuu ahaa fisqi baa ku jiray dembigiisi buu ka cabsaday khaafa cala nafsi min allahi subxana wa tacala wuxuu yihi meelaad isku dhahirsamaysid fii sabiil lahi gal dagaalkiibuu tegey waa dagaalamay faqutil shahaadadaasi waxay baabi'inaysaa wax kastoo dembi ninka u galay fa tilka shahaadatu musamsima maxa dunuubahu wa ina sayfa maxaa-un lilkhataayaa dunuubtiisii iyo gafkiisi o dhan bay tirtirtay maxaa la seefto iyo xabadda kugu dhacda fii sabiilah ad ku dhimatahay dembigay masaxdaa nabi sal slam waxaa kuu soo hadhay munaafiq jahaaday saddex qaybood wey mumin wanaagsan mumin xoogow muxuu ahaay mujaahidiinta qayla ah waxaa ku yimid mxuu ahaayey maxsuub cala alislaam <clears throat> ninkaasuu nabigu sii waday wuxuu uhi waidaa dakala cafwan waudkila min ayi abwaabi ljanati shaa ninka hore wey labaad ninka labaadi warajulu munaafiqun saddexaad baan ujeeda cafwan warajulu munaafiqun jahada binafsihi wa maalih xataa idaa laqiya alcaduwa qaatala fii sabiili اllahi ra'y alcaynka wey ila aha fii sabiili اllahi wa calaa dahir alcayn xatى yuqtal fadalika fi الnar ina sayfa laa yamxu nifaaq ina sayfa laa yamxu nifaaq seeftu iyo in waddo ilahay aada lagugu dilo nifaaqa iyo kufriga qalbiga baatinka ma tirtiri karto seeftu waxay tirtirtaa dunuubta kale laakin gaalnimehe ma masixi karta gaalnimo yani xadiidka xadiid qiimo badan wey hada xadii waana xadiid xasana weeye صaxahu imaam ibn xibaan fi صaxiixi wakharajahu axmed wطabrani wاlbayhaqi waxasanahu sheikh اlalbani fi صaxix targhib watarhiib mujaladka labaad raqamka xadiidku waxaa weye waa kun saddex boqol iyo toddobaatan waxaa kaloo taxsiiniya asheekh shacib arnaud fi taxqiiqihi cala ibni xibaan marka xadiid xasana wey qiimo badan marka waxaan oga jeednaa ninkii halgamay nabigu wuxuu fi naar marka waxaa ku waafiqi xadiidkii muxuu ahaayey cutba ibn cubayd asulami ina sayfa laa yamxu nifaaq seeftu ma baabi'iso nifaaqa mana tirtiri karto sheekhu marka wuxuu ihi lam yakun faajiran hadduusan faajir ahayn ninkaasi xooga badan ee qawiga ah oo ammaanadii iyo dayaanadii iyo quwadiiba isku darsado kaana awlaa biimaarati alxarb laakiin haddaynu weyno baynu ka hadlaynaa wey sheekh adilla wayaa laga hadlahaya kaana awlaa asaga ka mudan biimaarati alxarbi dagaalka in la hogaansho o mas-uul laga noqdo miman huwa aslaxu minhu fi ddiin ayb idaa lam yasudda masadahu hadduusan awdi karin ninka asaga diinta kaga fiican meeshu isagu awdahayo marka miman buu kaga fiican yahy huwa aslaxu fi diin faajir ba hadduusan ahayn waaba laga difaacay lakin faajir ma ah diinta waa laga yaqaana laakiin ammaano iyo awood buu isu darsaday laakiin niman ka aqoon badan diintana ka yaqaanaa jira asagaa weli ka mudan kii faajirkaabaynu nidhiba asagaa ka mudan hayrkii haddii booskiisa wax qumi kara la waaye kan maxaa moodaawe idaa goortii lam yasuda uusan awdin weeyey ninkan diinta leh masadahu masada alfaajiri aw daciif addiin walihada kaana nabi sal l slam yastacmilu khaalid bna waliid buu isticmaali jiro shaqa u dhiibi jiray cala alxarbi dagaaluu hogaamin jiray abanduula gaashaandhig buu ka dhigi jiray mundu aslama waagu islaamay laga bilaabo ilaa muxuu aha nabigu geeriyooday salawatu rabbi aleyh wa qaala wuxuuna yidhi nabigu ina khaalidan sayfun seef weeye sallahu llahu ilahay uu ku siibay cala lmushrikiina mushrikiinta dushooda uu ku siibay <clears throat> maca anahu axyaana xadiidku riwaayo kale uu leeyay laa tu'du khaalidan fainahu sayfu min suyuufi illaahi sabahu allahu cala alkufaar khaalid yaan la dhibin yaan dhib loo geysanin faraha laga qaado waxaa laga qaadan dadka mujaahidiintaana la dhibin faraha laga qaado aan lagu xadgudbin ninku mar hadduu qadiyo weyn oo caama u taago dhiiggiisa hurahayo waxyaabaha oo dhan ba waa lcbsaqiir maa duuna alkufr o dhan lcbsaqiir wey haddii la sixi si tartiiba oo latifan oo baa loo sixi laakiin weerarku dhabarjabinta waa ma ficno laa tu'duu khaalida fainahu sayfun min suyuuf illahi sabahu llahu cala lkufaar lafdi kale xadiidku le riwaayo kale allahuma huwa sayfu min suyuufik ilaahu khaalid waa seef seefahaada ka mid ah fantasir bihi alla ku gargaarso oo cadowga u jebi xadiku marka waa xadis saxiixo mashhuuro mustafiid ah aad waxa u faahfaahiyey shawaahidiisa duruqiisa ilaa dhowr iyo toban saxaabi kasoo ororay waxaa faahfaahiyey ninka iskale anisu saariga fi takriij alaxaadiis alwaarida fi fatxi majalka sagaalaad xadiidka raqamkiisu afar kun saddex boqol sagaashan iyo sagaal uu yahay ninkan aniga taxqiiqan haystale wuu daciifinaya lakin waa khata tadciifka xadidku saxiix wey bal huwa waa mutawaatir buu ku dhawaanaya idan meesha uu nabigu sal slam abaa cubayda uu waa amiin uu leeyahay nabigu khaalid wuxu uhi waa sayf idan khaalid inuu ka awood badan yahay rag badan oo saxaaba oo ka cilmi badan bu nabig kutusahaya seef siiban weeyo oo galla dhar tiran weeyo ninkay qabatana kala jeexaysa maca anahu axyaana iyadoo weliba mararka qaarkoodi qad kaana u ahaa yacmalu kii sameeya khal ku dhaca maa yunkiruhu nabi sal sl wuu nabigu koosado oo udhisado qoonsado wuxuu saa nabigu u ammaano xil kastaba udhibo oo weliga usan casilin oo mar kastoo loo balagaala in la kala jebi u dhiibi jiray asaga u dhiibi jiray wamaca dalika marar badan akhdaa u kaleba nabigu qoonsaday axyaana mararka qaarkood xataa inahu maratan rafaca yada ila asamaa mar buu nabigu ilahay baryo ilahay hawshan suqul bakumali u khaalid sameeyey wa qaala wuxuuna yidhi allahuma inii abrau ilayka alla waxaan kaaga bari noqon oon iska takoorahayaa mima facala khaalidun khaalid wuxuu sameeyey khaalid wuxuu sameeyey qolyihii reer bani jeeda markuu laayo wey markuu nabigu ka bari noqday lamaa goortii arsalu nabigu u diray ilaa jadiimata xadiidkaana de fi saxi buhaari waad garanaysaa min xadis ibni cumar markuu nabigu ree bani jadiima u diray khaalid faqatalahum waa dilay waa laayay wa akhada amwaalahum buu qaatay binawci shubhatin shubha ku quntay nooceed shub tawiil baa galay yani nimankii marka lagu baxay oo fooda la geliyey ayay waxay yidhahan saba'na saba'na way garan waaya inay dhahaan aslamna sabanaa bay idhahdeen asagu marka wuxuu u qaatay inay saba'na weli caydii taagan yihiin ilan qorayshii carab saabi waxay u yaqaaneen ninkii diinta aabayaashii tolkii intuu ka tago wax kala qaata waa erey cayb u ahaa saba'na cindahum waa dami iyo durud iyo dhaawacid bay iyo cambaaran bay dhaleecan bay ahayd asagu marka wuxuu u qaatay weli inay juxuudkii cinaadkii daba taagan yihiin oo ay weli durahayaan oo ay kari karaan inay yidhahdaan aslamna ama shahaatayn ay ku dhawaaqaan ay ka ga leexdeen marka wax iska bedelay ma jiren marka kurka hala gura bu marka weliba la qabtay kadib bay ahaayeen maxaabiistii asra lasoo ururiyay badnaa ibn cumar oo la socosa waa kii diiday ibn cumar asagu wuxuu markii habeenkii bari waagii bariyey habeen qorax marka dhacday wuxuu nin kasta oo marka wilaayada ku jiroon mas-uul ka ahay waagu markuu beriyo ha u gudbiyey buu nin maxaabiistu hayo ilaa asradii buu qaybiyey hamar lama waardiyeyn karo ma cawar mogta ninka nin waxaa loo dhiiba koox aduu labadan nin waardiye ka noqo aduu labadan xaji ibnu cumar wuxuu yihi aniga iyo inta ilaa uu fikirka ah annagu asradaan hayna dili mayna adigu dila leanna waxay u arkeen ibnu cumar iyo saaxiibadii in nimankana islaameen leanno ninka kari waayo inuu yahay inii muslimun ama shaatain ku dhawaaqi waaya hadduu la yimaado macno ahaan wax shaygii lamid ah kuna tusahaya waa laga istaagahaya fa fiihi daliil calى ana alislaama yahbutu bilkinaayati cinda alcajzi cala nutq bishahaadateyn baa loo daliishadaa sujuud hadduu ruux la dhacay hadduu salaad gale iyo hadduu asalaam aleyk ka bilaa soo kaafir aslihaa iyo yani calaamaad kutusahayaa jira ruuxa inuu marka tii hore kari waayo tanna uu ku islaamahayo laakiin alqaadir calى nutq bishahaadateyn laa yuqbal minhu sabana iyo aslamtu midna laga yeeli maayo ayb aslamtu ad waan isdhiibeen bimacnaa waa laga adkaad ujeedaa mise ilahi ma ogaansaad ujeeda lama yaqaan bimacnaa marka waxaa weeyaan cinda alqudrati lama ogola biijmac laakin cinda alcajzi waa la ogol yahay walam yakun muusan ahayn nabigu sal ly slam yujawizu dalika arrinkaa mid baneeya muusan ahayn hawsha asaga u sameeyey nabigu muusan banayneyn ayb wa ankarahu calayhi waxaa ku inkaray falkuu sameeyey dadku laayay khaalid bacdu man kaana macahu min asaxaaba ka bni cumar waayrihi wey xataa wadaahum nabiyu ila nabigu ka magbixiy dadka qoyska reer bani jadima magtu ma sugno bacd aar baa kutimi bacd axaadii baa kutim lakin magtu daciifo wey sida raajix ah wadamina amwaalahum xoolahoodina waa dandhabay wixii ta'wiil ku dhaca nabigu ma dandha ruuxa laguma laha laakiin nabigu min baabi alfadl wاlixsaan iyo taxsiin sumcat almuslimiin iyo muxuu ah taaliif annaasi cala lislaam marar badan buu samayn jiray hawsha iyada ah iyadoosan saarayn lannu hadday hawshu magtu tahay mag waajiba waxay ku waajibi lahayd cala alqaatil soo saa ma aha magtu mag waajiba oo lagu leeyahy hadday tahay khaalid asagaa la saari lahaa isagaa laga qaadi lahaa hadday camdan tahay hadday khadan tahayba inuu nabigu asagu bixiyo tunka u rito waa min baab atakarum walikraam weeye iyo xisaan iyo diinta islaamka dadka loo soo jiiday iyo shacabka la kala dejiyo haddaba wiilasha yarkay halgamahaya hadday khalad saaran oo u banaan muslimiinta kale ama dawladday hoos tagaan ama imaaraday hoos tagaan inay khaladkii bixiso dhiigga iyado bixiso u banaan tahay nabigu waa samayn jiray xataa muslimiintu dad iska dileen buu nabi marka qarta isagu bixin jiray magta uu bixin jiray taana way wanaagsan tahay laakin wax hadda waajib ku ah ma ahay maxaa yeelay usaamat bnu zayd ninkuu dilay oo isagu shahaadayn ku dhawaaqay oo si fiican uga hadlay nabiga magtiis muusan bixin reer bani jadiimo ayagu sabaan a yidhi haddii xataa ay sugnaato magtooda in la bixiyey waa min baab wey wax iska banaan oo jaa-is wey wax laazima maaha wixii taawiil ku dhac waa sidaas yani taawiilka laba kale qaybooda ruux dhiigiisu horaanba xaaraan uu kaa ahaa bitaawiilin baailan aad ku banaan banaysatay waa laga rabaa magtiisa laakiin ruuxii asalkiisu dhiiggiisu banaanaa dhiiggiisa wixii xariimi lahaa ee caasimka u noqon lahaana aad taawiil kaga shakid unsa ansaxin ka asagoo dhiiggiis laguma laba kale fari wey laba kale farqigaasa udhexeeya xataa wadaahum الnabiyu wadamina amwaalahum wamaca hada ayadoo sidaa jirto dhadauga nabigu ilahay uga bari noqdo weliba famaa zaala yuqadimuhu fi imaarati اlxarb nabigu kamuusan zuoy inuu khaalid hormarin oo xilalka malatari iyo ciidan u dhiibahayo intuu marka noolaaba lnnahu maxaa yeelay khaalid kaana wuxuu ahaa aslaxa fi hada اlbaab min gayrihi saxaabada kale badankood waa kaga ficnaa mashruucan isaga wa facala wuu sameeyey buri sheikhu maa facala wuxuu sameeyey inuu dad laayay reer bani jadiima ah binawci ta'wiil wahuwa macduur mujtahidba waa ijtihaaday markaasuu markaasi khaldamay waana loo cudur daarhay <clears throat> alimaam ibnu taymiya wuxuu soo guuriyay ijmac buu soo guuriyey fii fataawaahu uu leeyahay dadka mujaahidiinta ah ee halgama akhdaada ay galaan bita'wiil laguma dhaleecayn karo lagumana cambaarayn karo xilla lagama qaadi kara biijmaci lfuqaha buu leeyahay ninka ku dorana waxa uu yihi waa mukhaalif limadhab ahli suna waljamaca marka ijmaacaas marka aad laskaga ila hawsha iyada bimacnaa maaha daade hala tabriiriye ma ah khata inaad ruuxii oga digtood ka naseexayso iyo inaad ummadda kaga tanfiriso laba kala baab inaad ummadda oga digto nimankaa iska ilaaliya noocaas weeye yaa loo dhawaana waa niman xun mujaahidiin fiican ma aha ka carara waa masalo inaad tiri hebel waad fiicanta lakin waxaad tamayso waa khaldan yahay shaksiya waa laba kala baab inaad asagii naqdido ood asaga la talisood u naseexayso biduuni tanfir innaasi canhu oo ummaddaas ay ka horkeynayaan shacabkan aan ku diraynin waa laba kala baab wadaadahana labada masale inay jamciyaan way ficlaan lahayd khata in la soxo mujaahidiintana shacabkaan laga horkeyn in la jamciyo way ficlaan lahayd nabigu khaalid khaladkiisi waa ka beri noqday ummaddina waa ku xidho amiir ba oga dhigahay la soxo haata khaladkaasabs waa khaldan yahay ummaddana hogaami bimacnaa waxaa weeye raaco o uhogaansamo la halgama khaladka ayar uu sameeyana iska ilaaliya yani waa in la jamciyo bayn almasaalix wamafasid waa masala cawisa jidda nimo meel buu u badan hayaa nina inuu ayaga difaaco boqol kiiba boqol oo xataa hadday kufri ku dhaco dha waa saxaya oo xataa hadday masaaib kala galaan waa saxan yidhaahdo buu teghayaa nina dulduleelka unbuu fiirsanaya waa daksi oo kaleo daksina aan saxrayn kuma dego waa taqaana ama aan malax lahayn iyo boog wuxuu ihi eh, alimaam axmed wuxuu ahaa ibnu taymiya falaa takun kadubaabi fa inahu laa yaqacu ila cala alcaqiir daqsigu waa aragtona neefka markuu dalluunsan yahay ama tii nabar gaadha ama mxuu dhukaan noqdo xunun ku dhaco oo gankumado ay mxuu ahay xaadu istaagto markaasuu fuulaa kusoo degaa neefka quman ee fiyow ordahay daqsi ma dhawaado laakiin markuu neefku muxuu liito daqsi iyo mamawli iyo waxoo dhan baa iskugu iman mar boogtana hadda daksi warkiiba wuxuu ha noqonin buu ruux had iyo kor ruux intiisa meesha boogta un ku dhaca ee inta wanaagsan ka leexda marka in hawlaha la jamciyo aad bay wanaagsanta hadii lakin la jamcin waayo hadda burburan baa ka dhici burbur wax in haysta wa kaana abu dar radi allahu tacaala canhu wuxuu ahaa aslaxa minhu mid khaalid kaga fiican fi lamaanati xagga amaanada wasidqi xagga runta wa maca haada iyadoo sidaa tahay faqaala lahu nabiyu ya abaa dar inii araaka daciifa u sheekhu soo qiimayna yani ibnu kitaab risaladiisa warsalo barakaysan wey ya abaa dar waxaan lagu qoray fadhi yaroo muxuu ahaayey bacd bacda maqrib ee cisha ah bacda maqrib ee cishaa yaa abaa dar inii araaka daciifan waxaan kuu arkaa inaad tahay nin taag daran daciifan yani fi imaarat اlxarb daciifan fi lidaara weeyaan ee ma aha xagga diintiisa ma aha waa mutadayin multazim ah amiin saadiq awey wa ini uxibu laka ma uxibu linafsi waxaana kuu jeclahay waxaana naftayda u jeclahay bu nabi taladu waa maxay laa tamarana amiir ha u noqonin i mas-uul cala nayn laba ruux iska daa tobane labo mas-uul haka noqon walaa tawalayana hamaamul hatawaliyin maala yatiimin agoon maalkeena ha u dhawaanin agoon maal agoon agoon maalkeedna inaba xilkeeda ha qaadin laba ruuxna mas-uul ha u noqoni horjooga ha u noqoni rawahu muslim waa ogtay xadidka saxiixa wanaha abaa darin buu nabigu ka reebay can alimaarati walwilaaya maxaa yeeley liannahu ra'aahu daciifa wuxuu u arkay inuu nin aan hawshan xilkan qaban karin maca anahu qad ruwiya asagoo nabiga laga wariyay weli waa xadii saxiixa weeye maa adallat alkhadraau dhulka ee cirka cagaaran ma harhaynin ma adallat maysan harhaynin waa alkhadraau waa cirka walaa aqalad maysan xambaarin alkhabraau midda bacadleyda oo dhulka ah asdaqu wax ka run badan lahjatan xagga carabka iyo lisaanka min abi dar ruux bini aadama oo abudar ka run badan oo ka daacadsan ma soo marin bu nab sal slam adunka wamaca dalika xil ha qabanin buu leehay maxaa yeel ammaanadaadu iyo runtaadu iyo daacadnimadaadu iyo awooddiiya kartidu waa laba kala baab laba kala baab on isku baab ahayn wey xadiidkuna waxaa soo saaray axmed kan dambe iyo abu tirmidi ibn maaja waan xadis saxiixa wey ayadoo sidaa tahay ninkii asdaq ahaa ee amiinka ahaa waxaa laga hormarinhayay khaalid marna gabdhici jiray laakiin hawshan dagaalka ku fiicna wa amara nabiyu nabigu wuxuu amiir ka dhigay maratan mar camr bn caas sanadku soo islaamay waliba ahayd bacda bucayda islaami biqaliil sanad saabicuu soo islaamay sanadka oon dhammaanin buu nabiga xil u dhiibay nabigu wuxuu maqlay niman ree qudaaca ah iyo niman ree bani cadira iyo niman ree mxuua billi ah oo is urursanhayo hayo inay madiine agaarka soo weeraraan maalin buu u yeedhay marka nabigu camr bn caas wuxu yhi intaad guriga la tagto wixii hub aad lahayd soo qaado wuu soo labistay wuu u yimid wuxuui waxaan rabaa inaan ciidankuu dhiibo ood halkaas iyo aada meeshii heble ahayd toban maalmood baa madiina looga socdaa taqriiban nimankaas way soo socdaan bale intaysan imanin darba istibaaqiya dhash inaad dhigataankaa rabaa adoo nabad galay baad soo noqon xoolana waad ka soo heli haniimo taslamu wa tagnam wuxuu nabi maxamed oo uma islaamin maalba anugu xoolo inaan qaato iyo adduunya uma islaamin diinta waxaan usoo galay waa ku qancay wacdarihan dhigi jira waad garanaysa waan gaalkaabu xooladoonna anu hadda maihi wuxuu ihi ya yaa camr nicma almaalu asaalix lirajuli saalix haniimadu waa maal xalaala quut alambiya walawliya wey way kaa maqan tahay diiragalo warka jooji nabigu uu soo jafay saxaabadii saddex boqol oo saxaabi u dhiibay minhu abubakr wa cumar ciidanka loo dhiibi waxaa kami ku jira abubakr iyo cumar saddex boqol buu la dhaqaaqay tii wey fii gazwati dati salaasil sanadka toddobaad bay dhacday sida raajixa sideedna waa lagu sheegaa sida raajix lak sanadka toddobaad wey muxuu nabiga ugu dhiibay xilka asaga oo akaabiru saxaaba weliba riwaayo kale wuxuu u dhiibay calaa saraati lmuhaajiriin walansaar madaxwooyinki iyo ashraafta waasyadii ansaareed iyo muhaajiriin bu nabiga udhiibay minha abubakr wa cumar baa la hogaami sheekhu cilada wuxuu ihi isticطaafan soo jiidasho iyo mxuu ahaaye soo jidayu nabiga ugu dhiibay liaqaaribihi aladiina bacaa bacaa ilayhim aqaaribti ba ka dhalatay qoyskan lagu duuli waa ree waxay reebti u ahaayeen camr bnu waa hooyadii baa ka dhalatay waa reebtigii ciidanka yaa wata carbeed ee ka yimid madiina waxaa wata wiilkay walaashiin dhashay wiilashii gabadhii gabadhiidhu dhashay xoogo way yar istaagayaan maog tahay balowkaadiy ma wiilkaan atuan ba hadal intaanan dagaalamay war mi miyaana lagu dhalin oo naasku qabay waa kus aa kuse kaa yahay haddii nin ajnabi a ah fooda loo geliyo qabiilku inay koru badan ba laga yaaba lakin ila wiil ah aad atutiin baa meesha yimid xogow sida waa dhaanta calaa man hum u nabigu udhiibay i hum ayaguba afdalu ka fadli badan minhu camr niman asaga dhammaantoodba ka qiimo badan dhammaantood asaga ka fiicnaabuu nabigu amiir ooga dhigay sidaasuu sheekhu maray laakiin sida raajaxa ah waxaa weeye waxa loogu dhiibay dagaal yaqaan buu ahaa min duhaati alcarab buu ahaa yaraan buu ku bilaabay hogaamin dagaal musiibuu ku ah marka dagaalkan fog ee meesha ka dhacay aada u fog toban maalmood in loo socdo waa dhul fog wey ciidan badana markaa nabig ma hayn saddex boqol buu diyaariyay qoyskiinu qoys balaayo oo badan oo aada u dagaalamay ahaayeen oo xuduudda xagga shaam jira xadiid uu soo saaray isxaaq raahuya fi musnadih xaakim bayhaqi fi dalaa'il min xadiidi burayda wuxuu caddaynhayaa nabigu inuu ugu dhiibay ninka inuu dagaalka yaqaan waxaana laga fahmay hawsha ayada ah markii meeshii la tegay oo habeennimo lagu hagaagay iyo wuxuu yihi caawa intaynu joogno nin dab shidan kara ma jira bu hal dab ma shigi kartaan bu ciidanko dhan rag baa imaama gaajaana hayso dhacsaal baana timirtiina iyo biyina caba buua intuu waayo ka baryahayo laakiin caawa hal dab ninkii shida ballamka ilahay wuxuu i iska ilaaliy cumar baa hawsha ogaaday haddaan shidan hayaa cumar maogtahay waa hawshiis waa iska cadda haddaan shidan hayaa bui cumar waxaa la amiirku wuxuu i amiiru xarb waalqaa'id alkabiir wuxuu i lama shidi karo hawshu inkiro cumar abubakar u yimid abako ninka hadda soo islaamna loo dhiibay haddana dab ma shidi kartaa maxay ahayd wuxuu ihi ha isdhaqaajina abubakar mugti nin caqli badan bu ah ha isdhaqaajinin bu i fa wallaahi lam yastacmilhu calayna rasuul اllah ila licilmihi bianahu aclama bilxarbi mina abubakar fiqiisa u wuxuu nabigu nooma dhiibin bu ihi camr caas oo waali kama dhigin iyo amiir ogaaluu og yahay inu mooya naga yaqaan ninkaan hawsha u daa bu waaganoo barye toban maalmood gaajo kuhayn jirtay caawa keliya naftu kaa bixi maysa jooji amarka qaado fasakata cumar abubakr haduu hadlo cumar waa amusi jiray aad buu xurmayn jiray waa ka dambeeyey waagu m waagu markuu barye baa dhasha laga dhis nimankii baa la galay foodaa la isgelay barqigi eber intay laga dhayay bay baqdeen ha caydhsan ka hadha hadday careen lama raaci karo waa nimanku jabaan aan israacina maya dhaqan kartaan soo noqdo isla maalmo kadib nabigu wuxuu ka daba tegay laba boqol oo ciidan oo muxuu ahay gurmad baa laga dabageeyey abu cubayda loo dhiibay laba boqol oo gurmad abu cubayda watay iyo cumar ont camro nimanka intuu jabiyey meeshii gabagabo ku dhigay oon ka daba tegay nimanka cararay reebtigii ka hadhay baa iskugu tegay meeshi istaw walaa takhtalifu bu camr bin caas abu cubayda wuxuu ihi anaa diinta kaaga soo horreyay adugu istaw safka gal waa la isqabtay camr wuxuu yihi waxaad yeelaysaa adigu taakuliya iyo waxaad ahayd taageere iyo gurmad baad ahayd ciidanka amiirkiisa iyo madaxiisa waa aniga wa fiina abubakr wa cumar safka soo gal warka jooji musaas safkii bu galay wakii haddana isla habeenki wuxuu ku tujiyey janaabaa ku dhacday qabow darana waa jiray intuu gabagabaystay oo meelaha lalaabyaha biyo marsaday yuu tujiyey way ogyihin marka inuu janaabo ku dhacday waa laska warqabay markii la baa saddex lagu eedin waxaa nabi maxamed oo ko habeen bugaajo noo dhameeyo dab ma shiday kartaan buna yidhi waa la dacweynhayaa ta labaad gaalada markay jabtay lama caydhsan kara buuri ta saddexaad isagoo janaabo qabuuna tujiyey saddex qodob wey nabigu waa loo yidhi camar baa loo yidhi waa l ka jawaab wuxuu nabi allow habeenkii waxaan u yihi dab ha shidanina waxaan ka baqahayay gaaladu inay ogaato tiradooda iyo yaraantooda ciidan yar baanu ahayn oo dhul weliba erigoon oo cidla ah jooga oo ka fog madiino marka markaan dab shidanno dadku way qiyaasahayaan halkii dabba toban nin u shiday taqriiban maxaa la shiday marka soddon dab ciidanku waa saddex boqol waa lagu qiyaasahayaa ciidan kugu filan oo kaadag baa lagu diyaargaray marka waxaan diidanaabu inay tiradooda iyo tayadooda ogaadaan gaaladu waa war cad bu nabi sal slam waa yahaye markii ay jabeen maxaa u tiri la caydhsanin waxaan ka baqay intay xidh nala galaan in gurmad gadaal ka yimaadna laga kala gooyo ciidan haddaadan ka tabar badnayn oo mar kuu carro waa laga hadhaa mararka qaarkood cigaalsheed wuxuu araskii ordahay uu ka degay aras buu soo kiciy markaasu orday mesu iskaga booday bilaabo col ila gal buuri maxaa uga carartale faraska waba intaasu col ila gala buuri <laughs> ninkii jabay waa intaasu col kuula carari magtahay ilan maxaa ji maogtahay baqa waxaa jira reemaaleymo lagugu khaaimahaye baqa waxaa jira iyo jabitaan muxuu aan dhab ahayn mararka qaarkood ciidanka lagu dago wuxuu nimankaan mar haddaan jabin oon goobti ka qaadna haniimo badan aan ka reebnay si daba orodkooda waxaan ka baqay inay colba noola galaan ama gurma deg dega u yimaadoon baaba midda ah janaaba nagu tujiya nabi maxamedow habeenkaa qabow daran baa dhacayay buuri ilahina wuxuu hi walaa taqtuluu anfusakum in allaha kaana bikum raxiima marka inaan nafta iga baxdaan ka baqay buuri nabigu intuu qoslay u waad saxan tahay faraha ka qaado camalkaas intaba waa ku saxan yahay marka ninku waay dagaal yaqaan bu ahaa waxaa marka muhaajiriin iyo ansaar loogu dhiibay haadihi alcilla wey xaafid xajar wuxuu leeyahay cilada uu sheekhu sheegay shekhu islaam oo isticطaafan biaqaaribihi iyo cilmuhu bilxuruub labadaba inay taha suuragal waa runtii kilta alcilatayn inay meesha kulantay baa saxa baa laga yaaba shekh fatxubaariga mujaladka toddobaad lix boqol toddobaatan iyo afar sabxada ah baa loogu laaban karaa marka adugu kaasa nabigu dhaqan buu ulahaa dadka nin walba xilka uu markaa muto ee asagu ku fiican yahay ee dad kale uu kaga fiican yahay in loo dhiibo ayadoo dhici karto ama xaqiiqaba tahay in funuunka lagaga fiican yahay meelo kale waxaa kaloo lamid ah bu sheekhu wa amara wuxuu amiir ka dhigoo kale usaamata bna zayd buu nabigu amiireeyey oo amiir ka dhigay xadiidkaas aynu sheegnay qisada faafaahishay ee bureyda xadiid xasana wey xadiid xasana wey <clears throat> liajli talabi thari abiihi aabihii muxuu ahay dhiiggiisii iyo dakanihiisi inuu usoo aargudo aanadiisi buu raadinaya lialabi thari abiihi aabihii aanadiisi inuu raadiyo dhiiggiisi daba istaago nabigu markuu intuusan xanuunsanin xanuunku uusan bilaabin ka hor laba maalmood buu u yeedhay usama bn zayd sideed iyo toban jir iyo toddoba toban jir taqriiban wuxuu i waxaan rabaa inaad ciidan kuu dhiibo oo halkaas iyo aado falastiin tuulada ubna la yidhaahdo waa tuula ku taalla bayna casqalaan wa bayna ramalla ayib bay ku taallaa haddana waa weli waa baaqi wey falastiin baad u duuleysa meesha aabbaha lagu dilay adoon istaageen ma soo noqon kartid bu waa duuli wa tarjicu saalima tuulada habe akir sabaaxan aroorti markuu waagu barya libdhada soo dil ku weerar bale tuulada iyada ah xaggana nabiga gubl waa xariiq tuulada dab kana soo argoosa qaatila abika ciidan baa la dumay cinda aljumhuur fiihim abu wa cumar ciidankii nabigu ku urunhay meesha juraf hadda loo yaqaana madiina dusheeda buurta kuusan qolyahan hadda reer sacuud ay ka dhisteen qusuurta halkaasuu ku ururinay markuu laba maga ciidanka meshi nabiga xanuun baa qabtay xanuunkii baa nabiga ku adkaaday waa xanunki mardu wafaatiye wey kaar badan iyo xanuun badan baa nabiga ku yimid oo loo sheegay in nabigu uu liito uu soo kacay ciidanka soo kaaysta nabigu u yimid markaa codka laga xidhay oon hadli karinba indhahun ka hadlayo gacanta ka midaarhay nabigu uu salaami uu la soo fadhiistay markaasuu nabigu u duceeyey kor buu nabigu gacanta kor u taagaa cirka markaasuu madaxa iga saaraabu gacantu kor u taaga madaxu iga saaraa kor buu utaagaa wa caraftu anahu kaana yadcu lii buui waxaana garanhayaba nabigu inu ducaynhayo nabigu aad ba usaama u jecla nin aad u qiimo badan oo dhalinyaro ah buu ahaayo caqli badan oo xakiim ah xagga najariya oo qawi ah ayuu ahaa ciidankii baa loo dhiibay ciidankaas waa aakhiru jeyshin jahashahu maxamed waana awalu jeysin nafadu abubakar hawshu saas weeye ciidankii u dambeey nabigu calankiisa u guntee uu diro weeyaan waana ciidanka u horreeyay abubakar asna uu dirawo intuun ciidanka bixinba wuxuu yihi intuu nabigu xaalkiisu dhinac u dhaxayo dhaqaaqi mayno waan sugayn caqli badan baa nabigu waa dhintayba ti alla ku timid idan carab oo dhan baa qoys kasta gaalimaa ku dhacday qoys kasta qayb baa go'day reer maki iyo dad yar mooyee magaalooyinkii iyo tuulooyinkii iyo reemiyigiiba diintii baa laga baxay daa'ifa min alcarab ama qabiil meel dogan qoys qayba ka gaaliban waa la waayay ciidanka marka in la soo celiya noqotay cumar iyo jamaaca min asaxaaba alkibaar waxay ku taliyeen in ciidankan la celiyo oon loo dirin falastiin halkaasi roo roome nimanka murtadiinta madiina soo weerayo fooda loo geliyo itibaaca barakadiisay ka mid tahay abubakar wuxu ilahay baan ku dhaartay calan iyo ciidan nabigu amaamadoo diyaariyo meel ugu talagalay inaanan inaanan inaanan xuli aana furaynin